alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sala اllah wslm calى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbihi wslm wbacd qala اlmualifu raximah اllah jaamicu اljanaa'iz wbihi qala malik can hishaami bni curwata can cabaad bni cabdillaahi bni zubayr ana caaishata zawja اnabiyi salى اllah عalayh wslm ahbarathu أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصلت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى هذا المبحث أو هذا الباب هو آخر أبواب كتاب الجنائز يذكر فيه المؤلف بعض المسائل المتعلقة بالجنائز روى الإمام مالك هذا الحديث عن شيخه هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت wa huwa mustanidun ilaa sadriha xaysu tuwufiya anabiyu sala allahu calayhi wasalama fii sadriha wa kaana mustanidan ilaa sadriha salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh wa asqat ilayhi fi aakhiri maa kaana yatakalamu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama bihi yaquul allaahuma kfir lii warxamnii waalxiqnii birafiiqi alaclaa وألحقني بالرفيق الأعلى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب من ربه المغفرة والرحمة وأن يلحقه بالرفيق الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه المغفرة والرحمة في آخر حياته ورحيله من الدنيا إلى الملأ الأعلى وهو يطلب أيضا أن يلحقه بالرفيق الأعلى والرفيق كلمة مفردة والمقصود به الجمع ومعناه ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما ذكر الله ذلك في كتابه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهذا الرفيق الذي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه إنما هم هؤلاء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال أبو عمر إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو بالرحمة والمغفرة فغيره أولى أن لا يكثر من استغفار وسؤال الرحمة من العزيز الغفار ألهمنا الله لدعائه وسؤاله والله لا يخيب من دعاه ولا يحرم سائله الxadيiث اladي bعdh wbه qala malik أnah balغh أna caaئشhaةa زوجa النabiyi slى الlه عlyه وsلم qala qala rasuul الlahi slى الlه عlyه وsلم ma min نabiyi ymuut xatى yخyر qalat fasamictuh whuwa yquul allahma الرaفiq الأعlى facaraftu أnah dahib hada axadيiث rawaahu balaagan wa huwa musnadu min wajhin صaxiixin min xadiidi ahli اlmadiinati wa fiihi dikru الtakyiir rawaa ibraahim ibnu sacdi can abihi can curwata can caaئisha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquul ma min nabiyin marid ilaa khuyira bayna اddunya wاlآakhira kulu nabiyin yamrad wayamuutu marada almowt ilaa khuyira bayna albaqaa'i fi اddunya wa bayna اkhtiyaari ma cinda allahi subxaanahu wa tacaala faإida tamat hada الtakyiir aw tama hada الtakyiir faina الnabiya salى اllahu عalayh wasalama yakhtaaru ma cinda allahi calى ma baqiya min xudaami dunya qaalat falamaa kaana fii maradi aladii qubida fiihi akhadathu buxatu shadiidatun fasamictuhu yaquul maca annabiyiina maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqan facalimtu annahu khuyir lamaa samictu minhu wahuwa yaqra'u hadihi alaaya calimtu annahu khuyir وأنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى وقوله اللهم الرفيق الأعلى هذا إما أن تقول الرفيق الأعلى أو الرفيق الأعلى فإن نصبت تقدر له فعلا كأن تقول اللهم إني أختار الرفيق الأعلى أو أن تقول الرفيق الأعلى هو ما أختاره فيمكن أن تحركه بالضم أو بالفتح على حسب التقدير فلما سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى علمت وعرفت أنه ذاهب إلى ربه وأنه اختار ما عند الله وزهد فيما عند الناس من متاع الدنيا وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة hada xadiidu cabdillaahi bni cumar yaquul qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ina axadakum idaa maat idaa maat alinsaan fainahu yadkulu fi alxayaati albarzakhiya wa hadihi alxayaatu albarzakhiya inamaa hiya barzakhun bayna addunya waalaakhira fahuwa laa yadkulu fi nnaari kama yadkulu fi alaakhira aw laa yadkulu almu'minu aljannata kamaa yadkulu fi laakhira wa inamaa yucradu calayhi maqcaduhu in kaana min ahli اljannati aw min ahli الnaar hadihi lafda yaquul xataa yabcahaka allahu ila ywmi اlqiyaama yaquul hada rawaahu alqacnabiyu fii riwaayatihi xataa yabcasaka allahu yowma alqiyaamati yaquulu hada abyanu wa awdaxu min an yuxtaaja fiihi ilaa qawl wa qaala ibnu qaasim xataa yabcasaka allahu ilayhi yowma alqiyaama wahada bayinun ayda yuriidu xataa yabcasaka allahu ilaa dalika almaqcad wa ilayhi tasiir ayib فهذا الإنسان إذا دخل في قبره أو دخل في الحياة البرزخية فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي يعني في الصباح وفي المساء يعرض على مقعده ومستقره في الجنة أو في النار إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة يعني إن كان من أهل الجنة فيعرض عليه مقعده من أهل الجنة يقول هنا الوقشي تقديره إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة إن كان مقعده إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمقعده من مقاعد أهل النار wain kaana min ahli الnaar famaqcaduhu min maqaacidi ahli الnaari calىa xadfi mudaaf yuqaalu lahu hada maqcaduka xataa yabcahaka allahu ilaa ywmi اlqiyaamati yani xataa taأtiya ywma alqiyaamati wayabcahaka allahu wayukhrijaka min alqabri faina hada almustaqar wahada almaqcad aladi yantadiruka in kana khayra aw in kana shara waqowluhu xatى yabcahaka allahu ilى ywmi اlqiyaamati yacni xatىa yabcahaka allahu ilى اlqiyaamati aw ilى اlnuqlati ilى اlآakhirati wbihi qaala maliku can abi zinaadi can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalam qaal kulu bnu aadama ta'kulhu اlardu ila cajbu danab minhu khuliq wa fiihi yurakab hada alxadiid aladii dakarnaahu aanifan yaquul abu cumar wa fii hada alxadiidi daliil calى ana aljannata wannaara makhluuqataan kama yaquulu ahlu sunnati fi dalik wayadulu calى dalika ayضa qowl اllahi annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya وqwlه slى الlه عlيه وsلم اشhtakat الnاar إlى rabha إlى غayri ذlika min الأdلة وhda kaثيir والآثاar fي khلq الجنة والناr وأnahma khلqta kaثيiraة yعnي hda الxadيiث dliil min الأdلة الkaثيiraة عlى أna الجنة والناar مkluqatani mwجudatani اليوم wqad itafaqa aw ajmaca ahlu sunnati calى dalik wain kana khaalafa bacdu اlmuctasilati wa bacdu ahli اlbidac waqaaluu laa tukhlaqu اljannatu wala annaaru ila ywma alqiyaamati xiina yadkulu ahlu اljannati اljanna wahlu naari naar wahada musaadimun linnusuusi alqur'aaniyati walxadiifiyati falaa cibrata bi hada alqowli alfaasid wa qowluhu fi lxadiidi aydan fi lxadiidi saabiq ina axadakum yaquul alkhitaabu tawajaha ilaa asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wasalama wa ila almunaafiqiin fayucradu cala almu'mini minhum maqcaduhu min aljannati wa cala almunaafiqi maqcaduhu min annaar hada alkhitaab ilaa man xadara annabiya sala allahu calayhi wasalama wa kaana man xadara minhum alصaxaabatu ridwaan اllahi calayhim wa minhum almunaafiquun aladiina yatatarasuuna biwaraa'i alkalima aw kalimati tawxiid fahaulaa'i yucradu calayhim maqcaduhum min aljannati wahaulaa'i maqcaduhum min annaar waxadiiu alxadiiu aladii bacdahu yaqul cajbu danab wayuqaalu cajmu danab huwa alcadmu fi اlasfali bayna alalyatayn alhaabitu min asulbi يقال لطرف العصعص يعني هذه الجزئية الصغيرة في آخر أسفل الظهر يقال له العصعص الأخير وفيه عظمة لا تبلى walaa ta'kuluha turaabu idaa akala turaabu annaasa fii qubuurihim fahadihi alcadma tabqa wa hiya alcadmu alatii yaxsulu tarkiibu linsaani minha wa fii ywmi alqiyaamati yunashau linsaanu min hadihi alcadmati alatii salimat min albalaa'i xiina bala aljasadu kulluh yaquul abuu cumar wa daahiru hada alxadiid wa cumuumuhu yuujibu an yakuuna banu aadama kulluhum fi dalika sawa yacni kullu bnu aadam yadullu cumuumu alxadiidi calaa ana alarda ta'kuluhu walaa tubqii minhu shayئa ila hadihi alcadmata sagiira إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم وهذا يدل أيضا على أن هذا لفظ عموم ويدخله الخصوص من الوجوه التي ذكرنا فكأنه قال كل من تأكله الأرض فإنه لا تأكل منه عجب الذنب وإذا جاز ألا تأكل الأرض عجب الذنب جاز ألا تأكل الشهداء وذلك كله حكم xukmu اllahi wa xikmatuhu walaysa fii xukmihi ila ma shaa la shariika lahu wainama nacrifu min hada ma curifna bihi wanusalimu lahu ida jahilna cilatahu liannahu laysa bira'yin walaakinahu qowlu man yajibu tasliimu lahu idan dalla shaahidu lxaali calaa ana ashuhadaa'a laa yadkuluuna fii cumuumi hada alxadiid الأرض وهؤلاء هم الشهداء الحقيقيون يقول وقوله منه خلق وفيه يركب يدل على أنه ابتدأ خلقه وتركيبه من عجب ذنبه فبداية الخلق من هذه القطعة العظمية وكذلك في يوم القيامة يحصل تركيب الإنسان من هذه العظمة والله قدير على كل شيء وقوله وفيه يركب فيه إيمان بالبعث والنشأة الآخرة الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب, كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا الحديث رواه ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الماء الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن والنسمة ها هنا الروح لأنه قال في الxadيiث xtى yrجعh الlh إlى جسdه yوم القiyاamaةi fاldي yتxdث الxadيiث عnه ويرجع يوم القيامة إلى الجسد إنما هو الروح fالنسمة في هذا الحديث معناه الروح ayb ويqاl النسمة أيضا بمثابة الإنسان والإنسان إنما يطلق على ما يجمع بين الروح والجسد فأحيانا يطلق أو تطلق النسمة ويراد بذلك الروح كما في هذا الحديث وتطلق النسمة أحيانا ويراد بذلك الروح والجسد مع بعض ومن ذلك الحديث من أعتق نسمة مؤمنة هل معناه من اعتق روحا مؤمنة ها لا إنما معناه من اعتق إنسانا أو نفسا مؤمنة وكذلك أثر علي لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة يعني خلق الإنسان فنسمة المؤمن طير يعلق في الجنة وقوله يعلق يروى bifatxi laami wa huwa akhar yaclaqu wa yuqaal yacluqu hada saliim wa hada صaxiix yaquul wlmacnaa waaxid fi lihnayn wa huwa alracyu walaklu yacni hadihi alarwaax taakulu min himaari اljannati wa tarcaa wa tasraxu bayna ashjaariha wlcalaaqatu wlcaluuqatu wlcalaaqu wlcaluuqu alaklu wاlracyu الأكل والرعي تقول العرب ما ذاق اليوم علوقا أي طعاما ثم هذا الحديث يقول حتى يرجعه الله إلى جسده هذه المادة مادة رجع تتعدى بنفسها وتلزم يقال رجع فلان ويقال رجع فلان فلان ومن ذلك قول الله فإن رجعك الله فهذه الآن تعدت إلى مفعول به وهي ثلاثية فتقول في المضارع رجع يرجع فإن رجعك الله هذا استوفت فيه الفاعل والمفعول به لكن يقولون في لغة هذيل فقط من قبائل العرب يجعلون أو يستعملون هذه اللفظة رباعية فيقولون أرجع فلان فلان فلانا أرجع فلان فلانا لكن المشهور من لغات سائر العرب أنها ثلاثية وتتعدى وتلزم بلفظ واحد ونحن نقرأ هذا الحديث حتى يرجعه الله فلو قرأ أحد حتى يرجعه الله نقول لا لغة سائر العرب xataa yarjicahu allahu walow takallama axadun calaa xasabi lugati hudayn laa yulaxan laa yuqaal inta inaka akhda'ta aw laxanta uma hada alxadiidu fiihi mas'ala wahiya ayna mustaqaru larwaaxi fi lbarzakhi xiina tufaariqu larwaaxu alajsaada ilaa yowmi alqiyaamati ayna yakunu maqaruhaa wahal ilarwaaxu takhtalifu min ruuxin ilaa aakhar يقول أبو عمر هنا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال قائلون أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم وبالرحمة لهم واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه مؤمنا شهيدا لغير شهيد واحتجوا أيضا بما روي عن أبي هريرة أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين هذا قول من الأقوال وهو أن أرواح المؤمنين مطلقا شهداء كانوا أم غير شهداء إنما تكون هذه الأرواح في الجنة عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يحبسها دين أو كبيرة من الكبائر yaquul waqaala aakharuun inamaa macnaa hada alxadiidi fi shuhadaa duuna gayrihim lianna alqur'aana wasunna laa yadullaani ilaa calaa dalik ama alqur'aanu faqowlu llahi walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata bal axyaaءun cinda rabbihim yurzaquun farixiina bima aataahum allahu min fadli fahadihi alaayatu tadullu calaa ana arwaaxa الشهداء هي أرواح حية وأنها التي ترزق وتطعم من ثمار الجنة ومن الأحاديث حديث عبد الله بن عباس في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها wa ta'wii ilaa qanaadiila min dahabin mudallalatin fii dilli alcarshi falamaa wajaduu tiiba maakalihim wa mashrabihim wa maqiilihim qaaluu man yuballigu ikhwaanana cana ana axyaa'un fi ljannati nurzaq yan laa yankinuu can ilxarbi walaa yajhaduu fi jihaad qaal faqaala allahu ina aw ana uballiguhum cankum qaala allahu tacaala walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illah fahadihi aayatu وهذا الحديث يدلان على أن هذه الأرواح التي تطعم وترزق من الجنة إنما هي أرواح الشهداء ثم رجح أبو عمر أن أرواح الشهداء في الجنة وأرواح غير الشهداء على أفنية القبور هذا ما رجحه أبو عمر بن عبد البر بعد أن أورد بعض الآثار في ذلك laakiin kataba baxثa jayida alimaam ibn اlqayim fi hadihi اlmasأalaةi fi kitaabihi aلruux waafaada fi dalika waaطaal وهو أهل للإفاضة في مثل هذه المسائل التي قد يحصل فيها شيء من التضارب قال والصواب أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ acdama tafaawud laysat calaa namat waaxid faminha arwaaxun fii aclaa ciliyiina fi lmala'i alaclaa wa hiya arwaaxu alambiyaai salawaatu اllahi wasalaamuhu calayhim ajmaciin wahum mutafaawituuna fii manaasilihim kama ra'aahum nabiyu sala allahu alayh wasalam fii leylati lisraa faqad ra'aa alanbiyaaa fii طabaqaat bacduhum fi samaa'i haaniya wa bacduhum fi haalitha wa bacduhum fi araabicati wa fi saabica wa minhaa arwaaxun fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu fi ljannati xaysu shaa'at wahiya arwaaxu bacdi shuhadaa laa jamiicihim bal min ashuhadaa'i man tuxbasu ruuxuhu can dukuuli iljannati lidaynin calayhi aw gayrihi yani ima an yakuuna calayhi dayn aw an yakuuna qad irtakaba bacda alkabaa'ir alatii tamnachu min atana'umi fi ljannati kama fi lmusnad ana rajulan jaa ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaala ya rasuula allahi maa lii in qutiltu fi sabiili illahi qaala aljanna falamaa wallaa qaal ila dayna saaranii bihi jibriilu aanifan fakulu man kana calayhi daynu miman yustashhadu fi sabiili illah fainahu yuxbasu can iljannati walaa yatana'amu biha wa minhum man yakunu maxbuusan calaa baabi ljannati kama fi lxadiidi alaakhar ra'aytu saaxibakum maxbuusan calaa baabi ljanna famin alarwaaxi arwaaxun takunu calaa baabi ljanna walaa yusmaxu laha bidukhuuliha wa minhum man yakunu maxbuusan fii qabrihi ka xadiidi saaxibi shamlati alatii gallaha huma istushhid faqaala annaasu hanii'an lahu ljanna faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wاladii nafsii biyadihi ina shamlata alatii gallahaa latashtacilu calayhi naaran fii qabrihi fahada qad istushhida maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama wmaca dalika hadihi shamla aw hada alqumaash huwa aladii manacahu min an yadkula aljanna bal jara lahu hada alqumaash aladii gallahu wasaraqahu jarahu cadaaba fii qabrihi wa minhum man yakunu maqaruhu baaba aljanna kama fii xadiidi ibni cabaas ashuhadaau calaa baariqin yacni nahrin bibaabi aljanna fii qubatin khadraa yakruju calayhim risquhu min aljannati bukratan wacashiya wa hada bikhilaafi jacfar bni abi aalib xaysu abdalahu allahu min badanihi janaaxayni yatiiru bihima fi ljannati xaysu yashaa wa minhum man yakunu maxbuusan fi lardi laa yaطlacu إلى الملكوت الأعلى لم تعل روحه إلى الملأ الأعلى فإنها كانت روحا سفلية أرضية والجزاء من جنس الأعمال فلما كانت هذه الروح روحا سفلية غير علوية فإنها بعد مفارقتها للروح تبقى سفلية أيضا فإنها كانت روحا سفلية أرضية faina alanfusa alardiyata laa tujaamicu alanfusa alsamaawiyata kama laa tujaamicuha fi ddunyaa waalnafsu alatii lam taktasib fi ddunyaa macrifata rabbiha wamaxabatihi wadikrihi waalunsi bihi waltaqarubi ilayhi bal hiya ardiyatu sufliyatu laa takunu bacda almufaaraqati libadaniha ila hunaalik faidan laysat hunaaka mustaqarun waaxid wainamaa hunaaka mustaqaraat mukhtalifaة bxasabi اkhtilaafi اlanfus hada huwa alqowl aladi yajmacu bayna alaahaar wa huwa alqowl aladi tadulu calayhi alaxaadiiثu biijtimaaciha ayb alxadiidu aladii bacdahu wa bihi qaala maaliku can abi zinaab can alacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama qaal qaala allahu tabaaraka wa tacaala idaa axaba cabdii liqaa'ii axbabtu liqaa'ahu wa idaa kariha liqaa'ii karihtu liqaa'ahu hada xadiid fiihi ana allaha yunazilu alcabda minhu manzilatahu minhu faman axaba liqaaa allahi axab allahu liqaa'ah waman kariha liqaaa allahi kariha allahu liqaa'ah laakin maa macnaa xubu liqaa'i illaahi wa karaahiyatu liqaa'i illaahi ma macnaa dalik qad yatbaadaru ila aladhaan ana almaqsuuda min dalika ana alinsana ida axaba almowt fainahu qad axaba liqaa allah waida kariha almowt fainahu qad kariha liqaa allah laysa almaqsuudu haakada rawaa abu hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man axaba liqaءa allahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaءa allahi kariha allahu liqaa'ahu qaala shurayc faataytu caaishata faqultu ya uma almu'miniin samictu abaa hurayrata yadkuru can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam xadiida in kaana kadalika faqad halaknaa in kaana kullu man kariha almawta faqad kariha allahu liqaa'ahu in kaana alamru kadalika faqad halaknaa liannahu jubila alinsaanu cala karaahiyati almawti wannufrati minhu faida kana maqsuudu alxadiidi hakada fannaasu fii halaka nasal allah salaama faqaalat wama daaka qultu qaala man axaba liqaءa allahi axaba allahu liqaءah waman kariha liqaءa allahi kariha allahu liqaءahu walaysa mina axadu ila wahuwa yakrahu lmowt qaalat qad qaalahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam hada alxadiid ma akhda'a fiihi abu hurayra bal inahu naqla kama samicahu min rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam walaakin laysa biladii tadhabu ilayh yani anta akhda'ta tafsir alxadiid ayb kayfa macnaahu qaala walaakin qaalat walaakin إida طمxa الbصر وxashraج الصdr واqشhcra الجild facinda ذlika man أxaba لqاء الlahi أxaba اllah لqاءه وman kariha لqاء الlahi kariha اllah لqاءه famacnaahu ana lisaana idaa caayana almowt wa ra'aa masiirahu fi laakhirati min raxmati illahi wa ridwaanihi wa gufraanihi fainahu yuxibu an yantaqila ila allah faidaa axaba an yantaqila ila allahi faina allaha yuxibu dalika ayda wayudkhiluhu ljanna waidaa caayana almowta wara'aa maa acadda allahu lahu min alcadaabi almuqiim fainahu yakrahu an yatiya aw an yakruja min addunya wa an yalqaa rabbahu liannahu yaclamu annahu laysa lahu khayru cinda allahi fayakrahu an yalqa allaha bihadihi alacmaali sayi'ati fayakrahu liqaa'a allahi fayakrahu allahu liqaa'ahu hada macna alxadiid qala abu cumar wahada alxadiidu macnaahu cinda ahli اlcilmi fii ma yucaayinuhu lmar'u cinda xuduuri ajalihi faida ra'aa maa yakrahu lam yuxiba alkhuruuja min addunya walaa liqa'a allah bisuu'i maa cayan caayana mima yasiiru ilayh waida ra'aa maa yuxibu axaba liqa'a allahi walisraaca ilaa raxmatihi lixusni maa caayana wabushira bihi walaysa xubu lmowti walaa karaahiyatuhu waalmar'u fii sixatihi min hada almacnaa fii shayin alxadiidu aladii bacdahu qaala malikun can abi zinaad can alacraji can abi hurayra ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaala qaala rajulu lam yacmal xasanatan qadfu liahlihi idaa maata faxariquuhu huma adruu nisfahu fi lbari wa nisfahu fi lbaxri wawallaahi lain qadara allahu calayh wayajuuzu lain qadara allahu calayhi layucadibanahu cadaaban laa yucadibuhu axada min alcaalamiin falamaa maata arajulu facaluu maa amarahum bihi faamara allahu albara fajamaca maa fiihi wa amara albaxra fajamaca maa fiihi huma qaala lima facalta haada qaala min khashyatik yaa rab waanta aclam qaala fagafara lah hada rawaahu abu zinaab cabdullaahi bn dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bn hurmuz can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayh wasalam xakaa can rajulin min alumami asaabiqa hada arajul lam yacmal xasanatan qatu falamaa lam yacmal xasanatan wajaa'ahu lmowtu qaala liahlihi idaa maata xariquunii faidaa xaraqtumuunii fatxanuunii huma khuduu ramaadii faاjcaluu nisfahu fi اlbari wa nisfahu fi اlbaxri fawallaahi lain qadara allahu calayh yani yatasawar يتصور أنه يفوت الله بهذه الصنع يقول لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمر به كما يفعل الهنود الوثنيون يحرقون موتاهم ويطحنونه حتى يجعلونه رمادا في كأس أو في إناء فلما مات الرجل فعلوا ما أمره به فأمر الله البر فجمع ما, ما فيه ما كان في البر أمر بأن يعيده وما كان في البحر أمر أن يعيده فجمعه وجعله إنسانا سويا فقال له لماذا فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر له طيب هذا الحديث فيه أن هذا الإنسان lam yacmal khayran qatu lam yacmal khayran qatu waqad rawaa alimaamu axmed xadiidan yushbihu hada alxadiida wahuwa xadiidu صaxiix min axaadiidi abi hurayra can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala kana rajulu miman kana qablakum lam yacmal khayran qatu ila tawxiid hada baqiya cindahu tawxiid falama اxtudira qaala lahli اnduruu ida ana midtu an yuxriquuhu xataa yadacuuhu xumaman yani xataa yajcaluuhu faxman uma adxanuuhu uma adruuhu fii yowmin riix yadruuhu fii yowmin shadiidi riixi falamaa maata facaluu dalika bihi faida huwa fii qabdat illah lamaa facaluu bimaa amarahum bihi faidaa huwa fii qabdat illaahi insaana qaa'ima faqaala allahu ya bna aadam maa xamalaka calaa maa facalta qaala ay rabbii min makhaafatika fagafara lahu biha walam yacmal khayra qatu ila tawfiid fa hada alxadiid fiihi lam yacmal khayran qatu ila tawxiid fahal idaa ata alinsaanu biاtawxiid wanataqa bidalik walam yacmal shayئa bacda hada kullihi lam yacmal xasanatan yanjuu bidalika ywma alqiyaamati min alkhuluudi fi nnaar insaan نطق بالشهادة واعتقد ذلك في قلبه ولم يأتي بشيء آخر من الطاعات من الأركان وغيرها هل ينجو يوم القيامة من الخلود في النار لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ بأنه إذا سلم من ناقض من نواقض التوحيد لم يأتي بالناقض ولم يأتي أيضا بحسنات ما عدت نطق ولا اعتقاد هل ينجو من الخلود في النار يوم القيامة هذه مسألة كثيرة الكلام طويلة ikhtalafa annaasu fiiha qadiima waxadiidan wa saarat alyawma mima yukfiru annaasu fi lkalaami fiiha wayataraashaquuna bilkalaami fiiha faman qaala yanjuu yarmiihi bacdu annaasi biannahu murji waman qaala laa yanjuu yarmiihi bacdu annaasi biannahu calaa manhaji alkhawaarij walaysa hada walaa da bisaxiix naqra'u ma qaalahu abu cumar yaquul abu cumar hunaa hadihi lafda wahiya lam yacmal khayra qatu ila tawxiid hadihi lafda in saxat rafacat alishkaala fi iimaani hada arajul wain lam tasixa min jihati alnaqli fahiya saxiixatu min jihati almacna walusuulu kuluhaa tacduduha wاnnadaru yujibuha liannahu muxaalun غayru jaaئizin an yugfara liladiina yamuutuuna wahum kufaar liأna allaha qad akbara annahu laa yakfiru an yushraka bihi liman maata kaafira wahada ma laa madfaca lahu wla khilaafa fiihi bayna ahli اlqiblati wa fii hada اlasli ma yadulka calى ana qowlahu fi hada alxadiidi lam yacmal xasanatan qatu aw lam yacmal khayra qatu lam yucna bihi ila ma cada tawxiid min alxasanaati wاlkhayr yacni lam yacmal ma cada tawxiid ma camila shayئa min alxasanaat abada وhda saaئq fi lisaan الcarab jaaئز fi lugatiha an yu'tى bilafdi الkuli wاlmuraadu albacd yacni camila bالtwxiid faqط wdaliilu calى ana rajula kana mu'mina qowluhu fi xiina qaala lahu lima facalta hada qaala min khashyatika ya rabbi wاlkhashyatu la takunu ila limu'minin musadiq bal ma takunu ila limu'minin caalim kama qaala allah inama yaksha allah min cibaadihi اlculamaa qaluu fakulu man khaafa allah faqad aamana bihi carafahu wmustaxiilu an yakhaafahu man la yu'minu bihi idan hada xadiiu istadalla bihi abu cumar calaa ana kalimata tawxiid maca alictiqaad yundi linsaana min alkhuluudi fii saciir wain kaana laa budda likulli man ataa bilkabaa'iri an ya'kuda xadahu min alcadaab uma bacdu ahli lcilmi naqala nasan can shaykh islaam ibnu taymiya fi hadihi اlmas'ala hunaaka kitaab yuqaalu lahu sifaatu rabbi اlcaalamiin hada awsacu kitaabin fi lcaqiida asuniya allafahu imaamu min aimati sunna yuqaalu lahu abu bakr ibn lmuxibi asaamid wa huwa min talaamiidi shaykh اlislaam wa huwa kitaabu maktuub lam yaqdud ila nuuri bacd yaquul xadiidu shafacati اlmalaa'ika wa shafaca الnabiyuun walam yabqa ilaa arxam الraaximiin fayaqbidu qabdaة min annaar liyukrija minha qowma lam yacmaluu khayra qatu qad caaduu umaman hada xadiidu mutafaqu calayh qaala shaykuna man yaquul hada abu bakr bnu muxib yaquul qaala shaykuna wa shaykhuhu shaykhu lislaam ibnu taymiya laysa fi lxadiidi nafyu iimaanihim wa inamaa fiihi nafyu camalihim alkhayr wa fi lxadiidi alaakhar yakruju minha man kana fii qalbihi mithqaalu darati min iimaan waqad yaxsulu fii qalbi alcabdi mithqaalu darati min iimaan wain kaana lam yacmal khayran wa nafyu alcamali aydan laa yaqtadii nafya alqowl bal yuqaalu fii man shahida an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llahi wa maata walam yacmal bijawaarixihi qatu inahu lam yacmal khayran faina alcamala qad laa yadkulu fiihi alqowl liqowlihi tacaala ilayhi yascadu alkalimu alطayibu walcamalu asaalixu yarfacu wإda lam ydkl fi الnfyi iimaan اlqalbi wاllisaan lam yakun fi dalika ma yunaaqib اlqur'aan fahada alxadiid fasarahu shaykhu اlislaam wasamicahu minhu hada الtilmiid wahuwa yaquul nafyu اlcamali laa yaqtadii nafy اlqowl fahada الrajulu qad camila wahuwa anahu naطqa bالshahaada facindahu altasdiiqu wاlcamalu wahuwa الnutqu faqad wa huwa maca dalika maca kownihi laysa cindahu ila alcamalu wahuwa الnutqu faqad والتصديق القلبي مع ذلك نجا واستحق أن يخرج من النار بعد أن دخل فيها هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم